alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma ynfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xisn lmuslim min adkaar اlkitaabi waالsuna waa axaadiidii ama abwaabtii ugu dambeysay oo noqonaya insha allahu tacaala dariskii ugu dambeeyey kayfa kaana nabiyu sala allahu alay slam yusabix sidee ayuu ahaa nabigu sala allahu alay slam mid u tasbiixsadaa waxa waynu soo marnay adkaar fara badan oo tasbiix leh oo taxmiid leh oo tahliil leh adkaar kala gadisan ayaynu soo marnay oo meelo iyo xilliyo kala duwan la akhrisanayo tirooyin kala duwanna leh siduu haddaba nebi maxamed sala allahu alay sl u tasbiixsan jiray in arrintaa la ogaado oo sheekhu inoogu gebagabeeyaana waa muhiim waayo cibaadadu laba rugni ayay leedahay waa midee inuu qowlku ikhlaas iyo ilaahay dartii ula jeedo qodobka labaadna waxa weeye inay sawaab tahay oo sunnihii nabiga sala allahu calayh wasalam ay waafaqsan tahay haddii riyaa iyo istusi iyo waxyaalo kale iyo cid kale wax kaga doonideeda ay markaas soo gasho camalkaasi waa burayaa ilaahayna wuxuu odhanayaa ciddaa aada ugu shay igu wanaajisay wuxu doono haddii camalku sunnihii nabiga sala allahu alay slam waafaqi waayana waxau noqonayaa marduud mid lagu celiyo qofka oo wejiga lagaga dhufta ayuu noqonayaa sidaa daraaddeed baa sheekhu kayfa kaana nabiyu sala اlه alay slm yusabix sidee ayuu nebigu u tasbiixsan jiray can cabdillaahi bni camrin waxaa laga wariyey saxaabiga weyne cabdillaahi bni camr qaala wuxuuhi ra-ytu nabiya salى اllahu عalayh wasalam ayaan arkay oo yacqidu tasbiixa tasbiixda ku tirinaya ama ku laabaya wa fii siyaatin biyamiinihi gacantiisa midig isagoo tasbiicda ku tirinaya ama ku laabaya ayaan arkay xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya tirmidi xadiidkuna waa xadiis saxiixa waxaana laga warinayaa saxaabiga jaliilka cabdillaahi bnu camar sidaa uu sheekhuba inoogu sheegay matniga waxa uu leeyahay waxaan arkay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ku tasbiixsanaya gacantiisa midig markaa yacqidu bimacnaa waa ku laabi jirayna waa la yidhi oo gacafarta ayuu markaa saa u laabayey oo caqdintu waa laabidda waxaa kaloo culimmada ku fasireen caqdiga tirinta yacqidu tasbiixa mid ku tiriya ayuu ahaa biyamiinihi midigtiisa bimacnaa gacantiisa oo midigtiisa ayuu ku tirin jiray labada macnoba waa lagu fasiray taasi waxa weeye waa sunnihii ficliga ahaayee nebigu sala allahu alay slm uu samaynayey sunne qowligahoo uu farayna waa jirtaa wa xadiidka imaamu tirmidi warinaya sanadkiisuna xasanka yahay yusayra haweeneyda bintu yaasir oo dumarkii muhaajiraadka ahaa ee hijrooday ka mid ahayd ayaa waxay leedahay rasuulu llaahi moxamed baa sala allahu calay wasalam wuxuu nagu yihi calaykunna bitasbiix watahliil taqdiis dumara waxaa laasimtaan tasbiixdoo subxaan allah inaad tidhaahdaan tahliil oo laa ilaaha illa allah inaad tidhaahdaan taqdiis ilaahay inaad dahirtaan oo subxaana almelik alquduus tidhaahdaan ama subuuxun quduusu rablmalaa'ikati waruux inaad tidhaahdaan waqcidna bilanaamili waxaana ku tirisaan ama a ku laabtaan faraha farahiinna ku laaba fa inahuna mas-uulaatun mustandaqaat ayaga ayaa maalinta qiyaamaha la weydiinayaayoo faraha ilaahay baa weydiinaya wixii lagu qabtay ayaga ayaa laga hadlin doonaayo qofka maalinta qiyaamaha u marakacaye eh walaa takfulna ha halmaamina oo ha moogaanina dikriga iyo ilahay xuskiisa tansayna araxma naxariistii ay ilowdaan haddaad dikriga ilowdaan waxaa ka tegaysaan raxmaddii macnaha asbaab araxma asbaabtii laydinku naxariisanayay ayaa ka tegaysaane ilaahay xuskiisa iyo khayrka ahayd baa ka tegaysaa haddaa ilaahay xuskiisa ay lowdaan oo a markaa dikri weydaan sidaasaa lafdiga imaamu axmedna yusayra laga warinaya waxaa gabadhaasoo muhaajiraadka ka mid ahayd ayaa waxay leedahay wuxuu nagu yidhi yaa nisaa almu'miniin mu'miniinta dumarkoodiio calaykuna btahliili wاtasbiixi wاtaqdiis walaa takfulna fatansayna araxma waa sidii xadiidkii ka hore fainahuna waaqcidna bilanaamili ku tirsada xubnihiinaa faraha fainahuna mas-uulaatu musandaqaat ayaga ayaa la weydiinaya maalinta qiyaamaha lagana hadlinayaa lafdiga imaamulxaakim isagan yusayre laga warinayo muhaajiraadkiibay ka mid ahayd wuxuu rasuulku yihi calaykuna bitasbiixi watahliili watakdiisi walaa takafulna fatasayna tawxiid haddaa halmaandaan oo ilaahay dikrigiisa halmaandaan tawxiidkiiba idin ilaawi doontaan farihiinaana ku tirsada ama ku laaba iyagaa la weydiinayaayo laga hadlinayaayo lafdiga abu daawuud ayuu seyle laga warinayaana isaguna waa siaa wuxuu faray inay takbiirta iyo taqdiista iyo tahliisha markaa inay ilaaliyaan faraha iyo xubnahaana ay ku tirsadaan kuwa laga hadlinaya ee la weydiinayaana ayaga inay tahay ayuu sheegaya axaadiidu ay isku wada raacsan tahay xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa wixii saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay ahaayeen iyo dadaalkoodu suu ahaayeen inay axwaashii nebiga sala allahu alay slm ay dabagurayeen si ay ugu daydaan dadka iyo ummaddana ay u gaadhsiiyaanoo haddii aanay samaynin dabagur iyo ufiirsi aanay gudbinin oonay ummadda soo gaadhsiinin innagoo maanta xilligaa nool inama soo gaadheen waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in waxa lagu tasbiixsanayaa uu yahay gacanta midig gacanta midigna halka laga tasbiixsanayaa waa faraha waxaana nabigu sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay faraha dee in maalinta qiyaamaha la weydiinayo oo markhaati la weydiinayo oo laga hadlinayo oo markaa qofkii ku tasbiixsaday ee digrigiisa markaa farihiisa iyo gacmihiisa ku tirsaday inay markaa u marakici oo laga hadlinayo o la weydiinayo haddaba waxay isweydiin leh kayfiyada iyo qaabka gacanta ama faraha loogu tasbiixsanayaa siday tahay kayfiyada qaabkeedu waa sidee waxay leeyihiin culimmadu hortu sidaa dee labada axaadiidaasi ay tilmaamayso nebiga sala allah alay slm ficilkiisa ayay ku sugnaatay inuu gacanta midig ku tasbiixsan jiray amarka dumarkana waa ku bixiyey inay farahooda ku tasbiixsadaan nabiguna sala allahu calayhi wasalam kaana yucjibu tayaamun midigaysiga ayaa cajab gelin jiray oo uu jeclaa fii shanihi kullah wax liyaaliya wixii wanaagsan oo dhan gacanta midig ayuu ku horraysiin jira uu ku qaban jiray haddaba kayfiyadan faraha loogu tasbiixsanayo waxay leeyihiin culimmadu ma soo aroorin oo lama hayo xadiid nebiga sala allahu calay wasalam ka sugnaaday oo in lagu tirinayo farta oo dhan oo farti markaa inay noqonayso hal tasbiix iyo farti inay saddex tasbiixood noqonayso oo saddexdeedaa xubnood la kala tirinayo xadiid caddaynaya ma jiro wa ayu lkayfiyatayni facala alinsaanu ajza'ahu labada kayfiya tii uu sameeyaba haduu farta oo dhan ku tasbiixsado faraha oo dhan ku tasbiixsado iyo haddii uu xubnaha tirsado mid waliba waa u gudaysaa ibnu callaan baa wuxuu yidhi sharxan uu ku leeyahay adkaaru nawowi ayaa wuxu uhi yaxtamil ana almuraada alcaqdu binafsi alanaamil waxaa dhici karta tirinda waxaa lagu tirinayaa inay xubnaha yihiin ow bijumlati alasaalic ama faraha yacnii duuduubkooda oo fartii ma hal midun lagu tirinayo iyo in xubnaha lagu tirinayo marka walcaqdu bilmafaasil haddaba marka anaamishii xubnaha lagu tirinayo wuxuu dhihi an yadaca ibhaamuhu fi kulli dikrin calaa mifsalin suulkiisa ayuu dhigayaa mifsalkii iyo kalabixintaasoo markuu ku tasbiixsanayo dee subxaana allah subxaana allah subxana allah wuxuu ku tirinaya markaa waa suulkii dabeetana wuxuu dhigayaa markiiba xubin buu duldhigaya haddana xubintan haddana xubinta oo fartiba waxay noqonaysaa markaa saddex tasbiixood ayay noqonaysaa waalcaqdu bilasaabici an yacqidaha uma yaftaxaha haddii la yidhaaho farta oo dhan baa lagu tasbiixsanayaana waa inuu fartii laabo kadibna uu furo markaa laabiddaa iyo furideeda ayaa hal mar noqonaysaa markaa labada kayfiyadu way bannaan yihiin inaad markaa xubnaha tirsato ood suulka ku tirsato iyo inaad fartii laabideeda iyo furideeda aada ka dhigto hal tasbiixa labaduba way bannaan yihiin oo wax dhibaato ay kuba sugno waxay isweydiin ayaduna mudan ma lagu tasbiicsan karaayo ma lagu tasbiicsan karaa tusbaxa iyo wixii la mid ahaa ama qofku markaa inuu quruurux ama laftimireed ama wax kale ama waxyaalaan yar iminka tirada soo saaree lagu tirinayo in lagu tasbiixsadaa ma bannaan tahay culimmadu hore iyo culimmada dambaba way isku khilaafeen qaar yacnii inay bannaan tahay ama ay mustaxab tahay o ay sunno tahay waxyaalaha isticmaalkoodu ku tegey qaar karaahiyaystay oo yidhi ma fiicna iyo qaar bidco ku tiriyeyba waa leeyihiin guud ahaanna asxaabu lmadaahib alarbaca guud ahaantooda ama duuduub ahaantoodu waxay isku waafaqsan yihiin inuu bannaan yahay waxyaalaha lagu tirsanayo tusbaxa iyo wixii ahi inay bannaan tahay bay ku tegeen culimada qaar waxay dhaheen waa khilaaful awlaay oo see wanaagsan bay khilaafsaday see wanaagsanna waa in faraha ama xubnaha lagu tasbiixsado culimada qaarkoodna waxaabay ku tiriyeen inuu yahay bidcu qoladan haddaba bannaynaysaa waxay deliishadeen dhowr xadiid waxaa kamid mid a ah xadiid imaamu tirmidi iyo xaakim abu yacla dabaraani mucjab lawsadka iyo ducaagaba uu ku warinayo walow sanadkiisa la daciifiyo waxay leedahay safiya nabiga rasuulka ilaahay baa ii soo garay anigoo ay hortayda yaalaan afar kun oo laftimireed oo aan ku tasbiixsanayo markaasuu yaa binta xuyi maa haada naxwiyey muxuu yahay waxani qultu usabbixu bihina waan ku tasbiixsanayaa bay tiro tasbiixdaan ku tirsanayaa laftimireeda markaasaa nebigu wuxuu yidhi waan tasbiixsaday laga bilaabo markii aan isasookaa dul istaagay wax ka badan intaad halkaa ku urursatay waxaan ku ihi bayt yaa rasuululahi ibar waxaad tidhaahdaa buuhi subxaana allaahi cadada maa khalaqa min shay intaa dhe waxa aad tirinayso dhan intaasa iskaga fadli badan marka waxay leeyihiin nebigu dikri ayuunbuu u sheegay fadli badan oo qiimo badane laakiin uma diidin lafdimireedii ay wax ku tirsanaysay halkaa taqriir iyo sugid uu nebigu ku sugay ayay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen kaasi waa mid ka kalena waa xadiid imaamu tirmidi abu daawuud nasaa-i waxaanu lyom waleyla ku warinaya abaraanina ducaaga uu ku warinaya bazaar baa warinaya bayhaqi ayaa shucabulimaanka ku warinaya baqawi ayaa isaguna sharxu sunnaha ku warinaya kaas wuxuu leeyahay saacad ibn abilwaqaas ayaa isagoo rasuulu llaahi moxamed sala allah alay sl la jira ayaa ruux dumar uu soo galay horteedana waxa yaalay laftimireed ama quruurux baa yaallay ay ku tasbiixsanaysay markaasaa wuxuu ihi makaaga waramaa wax kaaga fudud kaa oo ka fadli badan yacnii lafdimireedda ama quruuraxa aada urursanayso waxaad tidhaha subxaana allahi cadada maa khalaqa fi اsamaa ilaahay baa nasahan tirada inta yani in la tirada uu ku abuuray makhluuqaad samada subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lard ilaahay baa xumaan ka nasahan yani tirada intuu ku abuuray dhulka subxaana allahi cadada maa bayna dalik ilaahay ayaana saacadadka u dhaxeeya yani waxa samada ku abuuray waxa dhulka ku abuuray subxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun ilaahay baa nasahan tirada intuu abuuri doona in leeg allahu akbar mila dalik intaa in leego kalo allahu akbarna dhe walxamdu lilahi mila dalik intaa in leeg dhe walaa xawla walaa quwata ila billah mila dalik intaa in leeg ma dheh xadiidkaana uma diidin bay leeyihiin ururuxa ama laftimireeda ay urursatay laakiin dikri fiican oo fadli badan ayuunbuu u sheegay labada xadiidna markaa way iskaashanayaanoo waxay yidhahdeen markaa waa bannaanta aymo fara badan baa markaa sidaa xusaya oo imaam nawowi markaa ka mid yahay oo ibnu callaan ka mid yahay shawkani uu ka mid yahay aymo fara badan baa markaa taa deliishanaya oo waxay leeyihiin dee lafdimireeda iyo quruuraxaas iyo dee tusbaxina waa la mid iyo waxyaalihii kale wax lagu tirsanayay xadiidka laakiin nicmo lmudakiru subxa waa wax xasuusiye waxa ugu fiican tusbaxa odhanaya xadiidka waa xadiid daciifun jiddan aimada qaarkoodna wadcibaabay ku xukmeen inuu mawduuc yahay xadiid kalaa jiro isagana daciif oo nebigu sal allahu calayhi wasalam inuu ku tasbiixsan jiray quruuru xadiidkaasna ma sugna imaam suyuutina risaala ayaanu ku leeyahay ka mida ah kitaabiisa alxaawi lifataawa ayuu isaguna kaga hadlay in badano aimatul yani madaahibana oo hadalkooda yani waa badan yahay waa soo sardinayn laakiin wakti baynaan u haynin aimada mucaasiriinta ahee markaas iyagu diiday waxaa ka mid a ah sheekh albaani baa ka mid a ah marka uu kitaabkiisa silsilatu axaadiis daciifa nicma almudakira subxa markuu ka hadlayey xadiidka markuu tilmaamay fiqi ahaanna markaa wuxuu tilmaamay tusbaxaas inuu bidcan yahay oo waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam aanu jirin wax gadaashii la keenay uu yahay hadyigii nabigana sala allahu alay slm uu khilaafsan yahay oo hadyigi nebigu uu ahaa sala llah alay slm gacantaa in lagu tasbiixsado qolyaha ugu hadalka adag ee dabaguray ee taariikhdiisa in badan iyo xashiyo badan ku qaatay isagana sheekh bakar binu cabdillaahi abu zayd ayaa isaguna ka mida kitaabkiisa tasixu ducaa la yidhaahdo aad buu uga hadlay wuxuu ku soo gebagabaynayaa yacni qof munsif ahoo garsooraya ka shakii maayo tusbax yeelashadii si adkaarta loogu yacni loogu tiriyo isagu wuxuu leeyahay waa isku shabahid gaalo la isku shabahayo iyo bidco markaa loo idaafeeyey ku tacabudkii ilaahay lagu tacabudaya adkaarta iyo awraadda iyo ka weecasho markaa wasiiladii mashruuca ahayd ee ahayd in faraha lagu tasbiixsada nebigu sala allahu calayh wasalam qowlkiisa iyo ficilkiisaba uu markaas inoogu sharciyeeyey waxaa kaloo loo geynayaa buu leeyahay fuqahada madaahibta islaamka oo dhammi kuma muransana in faraha oo lagu tasbiixsada ay ka fadli badan yihiin qururux iyo waxyaalaha kale ama ha taxnaadaano wax taxan ama wax furfuran ha aadaane qolyahan le markaa ayuu leeyahay weliba u jawaabay dee yani fari wax yarun baa lagu tirin karaa wixii faraha badnaa gacmoo lagu maayo way kaa gedmanayaan wuxuu leeyahay dee boqol ilaa laba boqol wax ka badaniba digri muqayad ku ah meel ama xilli ama xaalad oo intaa ka badani maba jiro wax allo waxa kale adkaari waa mudlaqoo dee waad iska wadanaysaa oo tiraba cidi kuma qabanin wuxuu markaas leeyahay aad buu markaa halkaa uga hadlay markaa bal hala eega taariikhdiisana aad buu uga sheegay cashimada tasiixu ducaa waana laga helayaa yacni internetka waxaa runtii ugu insaaf iyo dhexdhexaad badan runtii sheekh maxamed saalax alcuthaymiin raximah llahu tacaala markuu ka hadlayay isagu si insaaf iyo garsoornimo badan ay ku jirto ayuu ugu hadla wuxu uhi asubxa laysa bidca diiniya bidca diiniya ma aha maxaa yeelay wadalika lianna alinsaana laa yaqsidu atacabuda lilahi biha qofkani ugama jeedo tusbaxan rogidiisan iyo san cibaado ugama jeedo hadduu qofku rogidiisa yani cibaado u arku inuu ajri ku helayo u arkana wuu ku dambaabayaa qofku markaa uma jeedo rogidiisan iyo gacan gacankuhayntan inuu cibaado ka dhigto wa inamaa yaqsidu dabda cadadi tasbiici aw itahliili aw taxmiidi aw takbiir aladii yaquuluhu keliya wuxuu ujeedaa un inuu ku dabdiyo ku koobo tirada tasbiicda iyo tahliisha iyo taxmiidda iyo takbiirta uu leeyahay fahiya wasiila walaysad maqsuud waa shay wasiilaha shay maqsuudah oo loo qasinayo maaha laakiin waxa ka fadli badan buu yidhi inuu qofku ku tiriyo bianaaminihi ay asaabicihi welibana waxaa dee dhacay karta buu leeyahay inuu qofki isagoo kaafila tusbaxi markaa iska rogo uun waxaa kaloo soo geli karaa riyaa iyo istusbaa soo geli kara ayuu yidhi wuxuu markaa ku gebagabeeyey uu leeyahay waxaasoo dhan markaynu si soo munguureen ku tasmiicsiga tusbaxa lagu tasbiixsadaa bidca fi diin lagu tirin maayo lannu albidca fi diin manhiga ahee aan la ogolaynin waxa weeye albidcatu fi diin tusbaxan ku tasbiixsuna waa wasiila ayuu leeyahay shay maqsuuda ma aha waa wasiila marjuuxa mafduula wasiila laga raajixsan yahay laga fadli badan yahay wاlafضل an yakuna cad asaabic caddu tasbiix bilasaabic yacni faraha in lagu tiriyo ayaa ka fadli badan marka adkaartaa kooban ee masalan kooban inuu markaa qofku gacantiisa iskaga tirsado ayaa wanaagsan haddii uu markaa dee adkaarta uu doonaya digri badan oo weysatus tusbaxa iska qaatana saa dee aimada faraha badaniba ay ka hadleen wax dhibaato ahi kuma jirto oo kuma sugnaa laakiin dee waa inuu yahay shay muctadila bahalweyinoo markaa ama qofku jeeni qaarto ama markaa dee uu halkan laalaadiyo oo markaa ka muuqdo siduu abshirbacadna sheegaya tusbax digada geel shaabaha hadduu diga saara geela leekaado dee kaasi kanaynu ka hadlayna ma aha marka wax dhibaato ahi oo ku sugani ma jirto ka soo gudub min anwaaci alkhayri walaadaabi aljaamica anwaacdii iyo noocyaalkii khayrka iyo aadaabtii jaamicada ahayd ee khayr adduunye iyo khayr aakhiraba kulminaysay min anwaaci alkhayri khayrka noocyaalkii walaadaabi aljaamica iyo aadaabtii kulminaysay khayrka wanaagga faraha badan qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi idaa kaana junxu leyl habeenka madowgiisu markau ahaado ee habeenka madowgiisu soo galo ow amsaytum ama a galabaysataan fa kufuu sibyaanakum caruurtiina naqabta oo joojiya fa ina shayaadiina shayaadiinta tantashiru xiina idin markaa shayaadiinta ayaa faafta fa idaa dahaba saacatu min alleyli saacad habeenkii ka midii markay tagta fakhalluuhum sii daaya waqliqu labwaaba albaabadana xidha wadkuru sma allaahi ilaahay magaciisana xusa fa ina shaydaana laa yaftaxu baaban muqlaqan shaydaan ma fura albaab la xidhay wa awki-uu afga ka xidha qirabakum sibraaradiinna wadkuru sma allaahi ilaahay magaciisana xusa wa khamiruu weelkiinana daboola wadkur sma allaahi ilaahay magaciisana xusa walow an tacridu calayhaa aad dul dhigtaanba oo aad ku dadabtaanba shay-an waxe wa adfi-uu bakhtiya masaabixakum fayluusyadiinna iyo dabkiinnana bakhtiya xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari iyo muslim waxaana laga warinayaa saxaabiga jaabir bnu cabdilaahi radia allahu canhu waana dhowr lafdi ayay leeyihiin oo lafdiga bukhaari waa kaa aynu hayno ee halkaa inoo yaallaa uu sheekhu matniga inoo dhigay lafdiga imaamu muslim qadu linaaa waa awki weelka daboola weelka biyahana afxina waqliqu lbaaba albaabka xina wadfiu siraaja faynuuskana iska baktiiya faina shaydaana laa yaxulu siqaan shaydaanku dee weel biyood la xidhay ma furo walaa yaftaxu baaban albaabna ma furo walaa yagshifu inaan weelna ma faydo fain lam yajid axadukum haddaanu midkiinin ilaa an yacrida ilaa an yacrida calaynaa yacuudan qori inuu duldhiga mooyaane wax kale haddaanu kale ha sameeyo waidkur isma allah ilahay magaciisana ku cusafalaya wax sameeyo faina alfuwaysiqa faasiqyarowda waa jiirka tudrimu calaa ahli lbeyti beytahum waxay ku hurisaa dadka ahlubeytka guriga dee gurigay ku hurisaa waayo laamo diyaraydee kuu baxaysa bay intay timaadabay ama weelkii jiidaysaa ama laamo diyarayd bay qeyb ka jiidaysaa oo dabeetana marya iyo meel markaa xansas leh ayay u gelinaysaa oo saasaa dabeetana dabkii uu ku qabsanayaa ee dabka markaa iska baktiya xadiid kaloo imaamu muslim leeyahay isaguna wuxuu tilmaamay laa tursiluu fawaashiyaku wa idaa qaabati shams cadceeddu marka ay dhacdo xoolihiinna iyo caruurtiinna ha soo daynina xataa tadhaba faxatu lcishaa ilaa mugdigaasi uu tegayo fa ina ashaydaana tabcasu idaa qaabati shamsu shayaadiinta ayaa xilligaa soo baxda oo soo faafta eh lafdi kaloo imaam muslim leeyaho jaabir ibnu cabdillah isagana laga warinayo qadul inaa waawki usiqaa weelka daboola weel oo dhan oo kuwa weliba biyuu ku jiraane laga cabaya daboola fa ina fi sanati layla yansil fiha waba sanadkii habeen cudur soo dega ayaa jira laa yamuru biinaain laysa calayhi qitaacu siqaa laysa calayhi wikaa ilaa nazala fiihi min dalika albalaa min dalika alwabaa ma soo maro weel aan qidaa saaran ama siqaa weel aan afka laga xidhin ilaa cudurka wax ayaa kaga dego oo ka gala marka sidaa yeela waxa kale oo isagana uu tilmaamaya xadiid imaamu lbukhaari weli abi muusa guri ayaa madiine ku gubtay ehelkiisii habeen markaasaa nebiga looga warramay arrinkii markaasaa nebigu sala allahu ala slm wuxu uhi ina hadihi annaaru inamaa hiya caduw lakum dabkeena cadowgu buu idin yahay faidaa nimtu faadfiuuhaa cankum war markaad seexanaysaan iska baktiya baa nebigu sala اllahu alayhi wasalam uu yihi xadiidkan uu sheekhu inoo dhigtay iyo axaadiidda kale ee aynu raacinay waxay tilmaamaysaa nusxi iyo toosin uu nebigu sala allahu alay slm ummaddiisa u naseexaynayuu toosinayo oo u tilmaamayo wax adduun iyo aakhiraba anfacaya ayuu ugu tilmaamay waxaa kale in xadiid ay ka qaadanaynaa shayaadiintu kuwa jinniga iyo kuwa insigaahiba waxa dhaqdhaqaaqooda iyo waxyeeladooduba ay badataa habeenkii iyo mugdiga shayaadiinta markaa jinku xilligaasay soo baxaan shayaadiinta insiga lafdeedu dee habeenkiibay bay waxadaan oy waxu dhacaan oy boobaan oy wax dhibaateeyaan waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa xilliga markaad cadceedu dhacdo ee gabalku madoobaado in caruurta iyo xoolaha la xareeyo oo aan la soo daynin xikmadduna waxa weeye dee inaan shayaadiinta xilligaa soo faawday ee soo baxday aanay waxyeelaynin ilaa qofkii weynaa isagu dikrigii markuu adkaaru sabaax iyo adkaarumasaa iyo akhrisanaya ilaahay baa ka badbaadinaya laakiin carruurtaa yareen dee digri akhrisanin aan digriga lagu akrin ama yacni xoolaha shayaadiintaasi way waxyeelaynaysaa saa daraaddeed buu xilligaa ay faafayaan ay yaacayaan ay meel walba galalafayaan nabigu sala alla alay slam yidhi hala hala xidho hala joojiyo intaa wixii ka dambeeya waa la iska sii dayn karaayo way iska socsocon karaan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa waktiga in albaabada la xidho laguna xidho ilaahay magaciisa bismi illaahi la yidhaayoo la xidho maxaa yeelay shaydaanku albaab la xidhayo weliba magaca ilaahay lagu xidhay ma furayo wuxuu yidhi qirab qirab qirab waa sibraarada iyo weelkii biyaa lagu shuban jiray ayagana afka ka xidho magaca ilaahay ku xusa weelkii waa weelkii caam ahaanoo marka wacadfu caamin calaa khaas ayagana dabool magaca ilaahayna ku xusa waxaad duldhigtaan xataa haddaa waxaa ku dabooshaan weydaan wax duldhiga cadayna ha ahaatee wax sidaa ugu dadba oo u duldhigay baa nebigu sala allahu alay slam yidhi markaasaa ilaahay wuxuu ka ilaalinayaa cudurradii iyo shayaadiintii ayaa ilaahay uu ka ilaalinayaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa horta halkani inta wada socotaa waxa weeye waa in caruurta iyo xoolaha la qabto albaabadana la xidha xilligaa mugdigu uu soo galo dee waxnaday ku culantahay ilaa saaca ay tegayso mugdigaasi u tegayo waxa dheeray xadiidu tilmaamaysaa si xadiid kale aynu ku arkaynay albaabada xidhidooda iyo weelka daboolidiisuba xilliga la seexanayana ayaduna way dheer tahay oo markaad seexanayso inaad albaabadii iska soo xidho oo aada weelasha wada daboosho iyana waa sunne dee albaabada waxaa loo daboolayaa xilliga dee waxa weeye salaama ayaa ku jirta oo xataa shaydaamadii insiga ayaad kaga badbaadaysaa waxaana weeye waana tala saarasho iyo ficlul asbaab oo wada jira markaad xidheed ilaahay magaciisiina xusto albaabkaad soo xidhateed magaca ilaahay xusto marka aad weelkii dabolateed ilaahay magaciisa xusto waxa weeye waa laba arrimood baa ku jira oo tala saarasho iyo cuskasho aad ilaahay cuskarayso iyo adigoo weliba asbaabtiina la imanaya ee hayska furaado bismillahi baan odhaya ha iska furaado debeetana tuugii ha kuu soo galo ha ku taasi tala saarasho maaha waa wixii sababana la timaadaa ilaahay magaciisana cuskataa labadaa inaad isku darto ayaa lagaa rabaa oo nafdaadii iyo xoolahaagii ayaa badbaadaya oo shaydaan iliis iyo shaydaan aljiniba labadaba ka badbaadaya waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamaya in habeenkii marka la seexanayo dabka la yska baktiyo dee waxa weeye waa tirigyada iyo faynusyada iyo ama dabkii markaa de qoryaha ahaayee sida reermiiga lagu shito in la yska baktiyo wuxuu nabigu sala alla alay slam inoo sheegay in jiirkaasoo weliba shaydaan adeegsanayo inay dhici karto inuu markaa dabkii jiido dabeetana uu maryihii gaarsiiyo amaba uu gaadhsiiyo markaa meel uga xuraya ayaalaan usaa ku gubto ama dee qoriyahan iminka baxayaa si ay u basayaan haddii guriga lagaga seexdo waxay gelayaan si ay u basayaan ay u soconayaan yacaygii iyobay gaadhayaan markaa gubashii bay gaadhayaan halkaasu ku gubanayaan marka taasina waa arrin nabigu sala alla alay sl inoo sheegay wixii markaa noocaas oo kale ay ka iman karaan ayaa dee lamida ah haddii markaa hiitaraiyo waxay ku shidan yihiin dee dhici kara markaa inay kululaadaan ay kugu qarxaan waana iska baktiisaa laakiin waxay dhahan dee laambadahan imika baxayo oo kale oo dee bele kale inay ku timaado mooyaane aan jiirna u imanayn wax kale aana u imanaynin ayaa ayagu kuma jiraan kuwa la yska baktiinayo ee nabigu sal l sl iska baktiya waa waxaa jiir kugu ururin karo ama dabkooda meel uu gaari karo weeye waxaa laga hadlayaa waxaynu markaa xadiidka guud ahaan ka qaadanaynaa inaynu adaabta nabigu sala allahu alay slm noo sheegay inaynu ku dadaalno oo aynu inaga nafaheenna iyo ubadkeenna iyo xoolaheennuba ay ku badbaadayaan oo shayaadiinta ay kaga badbaadayaan ilaahay aan ahayna waafajo waa inaan markaa la fudaysanin towjiihaadka nabiga sala allahu calayhi wasalam ee uu nabigu sala allahu alay slm inoo sheegay yacni khayr fara badan baa ku sugan oo khayrna waa lagu helayaa shar badanna waa lagaga badbaadayaa sheekhu waxa uu kitaabka inoogu gebayey wasala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamed ilaahay ha ammaano oo ha nabadgeliyo oo ha barakeeyo calaa nabiyina muxamed nabigeeni muxamed ahaa wacalaa aalihi wa asxaabihi aalkiisii iyo asxaabtiisiina korkooda haatay intaasi ajmaciina dhammaantoodba wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu sheekhu kitaabka inoogu soo gebagabeeyey intaasaanu inoogu dhammaaday kitaabku dee guud ahaan markaad eegto waa kitaab yaroo kooban laakiin dee macno weyn ayuu xambaarsan yahay laba qodob baanan runtii ku dadaalaya sidaan muqadamadiiyo hortiiba idiin sheegayoo waa qodobe bal sababta xadiidku saulguruudkiisa iyo siduu ku yimi ee masunna dikrigani masunna qowliyabaayo nabiga sal l sl ayaa yidhi sameeya ma sunna ficliyabaa wuxuu nabigu samayn jiray weeye ma sunna taqriiriyabaayo wuxuu sugay wey hortu siduu ku yimi qodobka labaadna waxay ahayd bal waxa laga helayo ee adkaarta marka la yidhaha waxa laga helayo waayo markaad oga marka lagu yidhah dikrigaasun akhri iyo marka lagu yidhaahdo waxaasaa ku jira ood ku helaysaa way kala duwan yihiin oo qofku marka loo sheego wuxuu ku helayo iyo fadliga iyo waxa ilaahay kaga badbaadinayo iyo ajarga uu ku helayo xaafis ama shay markaa ku riixo qofka ku dhiirigeliya inuu dikrigaa in badan uu la yimaado ayay aya ayay ahayd wixii markaa dee aan gartay aan waafaqayna fa min allah wixii aan markaa dee ku qifay ama aan ku qaldabayna fa min nafsi wa min ashaytaan ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu nagu anfaco sheekha mualifkaah ee kitaabkaa ururiyey oo isaguna saynu sheegnay bari dhexdii ha dhintayna ilaahay ha u naxariiso ilaahay fii miisaani xasanaatihi allah ha uga dhigo ha ugu daro ilaahay sadaqa jaariya sidii nabigu sala lla sl sheegay ha uga dhiga innagana yacni ilaahay haynagu anfaco hanayna fahansiiyo waxa runtii aan boorinayaa uun dee ilaahay xuskiisu muhimmaddaasuu leeyahay waa waxa adduun iyo aakhiraba qofku uu ku barakoobayo waa qofku adduun iyo aakhiraba wuxuu ku badbaadayo oo uu kaga badbaadayo shaydaan alinsi iyo jinni waa wuxuu sixir kaga badbaadayo waa wuxuu il iyo cawri kaga badbaadayo waa wuxuu xasad iyo wax kaloo lala maagay uu kaga badbaadayo marka in lagu dadaalo oo aan la halmaamin oo weliba qofku kitaabkaa yaree kooban ee xamligiisa iyo qaadadiisu ay sahlan tahay inuu jeebadda ku sito oo xaalad kastuu ku sugan yahay aroortii markuu soo baxayo markuu maryaha xidhanayo markuu suuli gelayo markuu weysaysanayo markuu masaajigii gelayo yacni adkaartii markaa cibaadooyinka oo dhan markuu suuq galayo markuu ka baxayo markuu gurigiisii ku noqonayo adkaartii oo dhan ayaa ku sugan marka ilaahay hayna waafajiyey inaynu ku dadaalno waanaynu arkaynaayo ilaahay fadligii siduu waasic u yahay hadal yar oo fudud oo aad ayadoo qalbigaagii jooga aad tidhi oo macnihiisa aada dhammaansanayso oo dareemayso oo aad ilaahay ku xuso ama aada ku barido ayaa ajar weyn iyo abaalmarin weyn aada ku helaysaa marka ilaahay hayna waafajiyo ujeeddada aynu ka lahayna waxa weeye dee in lagu dhaqmo oo ay dadka gaadho yacni dariskeenna caawa ayaa ku soddon ahaa yacni way suurtagal bay ahayd inaynu ama shan habeen ama weeg inaynu ku dhigno aynu markaa intaynu dudubinno un aynu macnayno waanad helaysaa haddaa intaa doonaysa waahaddo saa u dhigay laakiin inagu ujeeddadaan ka lahayn waxa weeye dadkana inaynu dee wax ugu sheegno digrigana qiimaha uu leeyahay siduu ku yimi iyo qiimaha uu leeyahay fadliga uu leeyahay in e runtii la ogaado bay markaas ahayd marka sidaa loogu dadaalo qof walooba jeebadda ku hayso xaalad kastoo aad ku sugan tahayna inaad markaa digrigeedii aada akhrisato ku dadaal marka dambe waad la qabsanaysaayoo yacni uma baahanaysa qalbiga ayaad ku wada qaadanaysaa goob kastood maraysana digrigeedi laakiin inta horead qabanayso waa inaad markaa gacanta ku haysataa intaas ayaan kusoo ururaya insha allahu tacaala kitaabka kollay dee kitaabkii kale ee taxriir tardiixu lubaabkale imtixaankiisi dee ramadaan dabadiin buu inoo noqon doonaa kitaabkii kale marka aynu bilaabay isaguna alfiqu lmanhaji ahaana isaguna xilligaasunbu insha allahu tacala ramadaanta wixii ka dambeeya ayuunbu insha allahu tacaala isaguna inoo noqon doona imtixaankuna marka laga baxo shuwaalka insha allah xilliyada dib aynayan u celaamin doonaa ayuu isaguna noqon doonaa ilaahay ha inagu anfaco wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi